bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii masaa'il اljaahiliya lilimaam almujadid moxamed bn cabdilwahaab altamimiy raximah llahu tacaala athaaniyatu walkhamsuun masalada konton iyo labaad masaa masaaisha jaahiliyada kamida ayaanu soo haynay almas'alatu athaaniyatu walkhamsuun alqadxu fii xikmati illaahi alla subxaanahu watacaala xikmadiisa oo la ceebeeyo wax laga sheego ama la yidhaahdo alla subxaanahu watacaala wax xikmada kama lehba khalqigan alqadxu in la qadxiyo oo la ceebeeyo fii xikmat illaahi alla subxaanahu watacaala xikmadiisa oo markaa waxaa weeyaan la dhaawo wax laga sheego ayb marka khisaaluuljaahiliya waxaa ka mid a xikmada alle subxaanahu watacaala in wax laga sheego taana waxay ku imaaneysaa in la yidhaahdo allah subxaanahu watacaala xakiim ma aha oo annahu laysa bixakiimin fii khalqihi allah subxaanahu watacaala khalqigiisa yacni shanigooda xakiim kuma aha macnuhuna uu yahay alla inuu xikmad la-aan wax u abuurayo qofka saa inuu ictiqaadiyo inuu wax amraayo wax reebaayo bilaa xikmad inuu yani wax abuuro abuurkiisa in xikmad iyo tacliil inayna lahayn amarka iyo nahyiga waxa alla uu faraayo iyo waxa uu reebayo wax xikmada inaynan ku dhisnayn oo bimujarad mashiica bis ay iska tahay ilaahay baa unsaan doonay ay tahay ilaahay baa wuxuu doonay uu rabooday dhulka iyo cirka iyo dadka iyo jinniga inuu abuuro ilaahay baa wuxuu rabooday uu doonay in uu dadka salaada faro zinada uu ka reebo ilahay waa um, bimujarad maxdu lmashiica iraade iyo mashiica barax tiran un um, weeyaan oo wax xikmada aynan ka dambeynin madhabkaas marka ashaaciraduna madhabkay qabto weeyaan oo afcaasha alla wa watacaala xikma iyo tacliil midna yacni ma qabaan afcaasha alla wa watacaala in la cileeyo oo cila e, tacliil inay leedahay waxaan ujeedaa cilada manaa ilaahay waxaabuu amray maslaxadaa baa ku jirto waxaabuu reebay mafsidadaas baa ku jirto dadkuu abuuray si ay isaga keliya u caabudaan tacliilkaas iyo xika iyo xikmadaa iyaguma ogola waxay leeyihin amarka iyo nahyigana shareecadana waa ilaahay unbaa iska doonay walidaalika waxay qadarayaan marka hadduu doono alla subxaana watacaala shayga uu kaa reebay ayuu wuxuu ka dhigi karaa uu ku amri karaa hadduu doono alle yani macnaa karaa keliya ma ahane maadaama xikmad aanay aynan jirin amarka iyo nahyiga alle wax xikmada aynan ka dambeynin waxay leeyihin rabbi subxaanahu watacaala waxaa suuragal ah in uu wax uu kaa reebay oo zinadii iyo sariqadii iyo wixii lamidka ahaa haddana inuu ku amro wixii uu ku farayna inuu kaa reebo tawxiidkii iyo cadaaladii iyo waxaa inuu kaa inuu kaa reebo sababta waa maxay waxaan waa un bimujarad ilaahay unbaa doonayba wuxuu doonona ilaahay uu dooni karaa intaabay un marka ay leeyihiin marka laakiin haddii xikmadda la sugo maxaa imaanaya wax kastoo alla uuna amray maslaxa noogu jirto limaslaxatihi buu alla noo amray wax kastoo eh, eh, uu naga reebeyna mafsado ku jirta darteed ayuu nooga reebay idan ma dhici karta marka wax mafsadadeyna ku jirta inuu alla na amro subxaanahu wa tacaala ayb marka arrintu in sidaa marka ay tahay marka aayada fara badan baa marka allah subxaanahu wa uu tilmaamay eh, gaaladu inay jaahiliyadu inay sidaa ahaan jireen qaala tacaala alla waxa uu yihi wamaa khalaqna aلsamaaa waاlarda wamaa baynahumaa baطila dalika danu اladiina kafaruu dhulkan cirka ma aanan abuurin iyo waxa udhexeeyaba ciyaar ciyaar iyo baatilu ma aanan samaynin bal xaq ayaan u samaynay xikmad baan u samaynay xikmadaas waa in alle la caabudo dabcan eh, dalika dannu ladiina kafaruu dhulkan iyo cirkan in baail loo abuuray waa waxa ay malaynayaan gaaladu yihi allah subxaanah watacaala aayad kale alle wuxuu yihi faxasibtum anamaa khalaqnaakum cabatha wa anakum ilayna laa turjacuun ma waxaad moodeysaan in dhiil dhiil la idin abuuray dhiil dhiilshu waa xikmad la-aan marka allah subxaana wa tacaala in boqor lagu shabaho oo jabbaar oo kale ma aha boqor jabaar oo dadka yani wax iska amro wax iskaga reebo oo wax xikmada aan amarkiisa ku dhisnayn maaha in lagu shabaho waxaa kaloo alla subxaana watacaala uu yidhi lidalika markuu alla yidhaha faxasibtum anamaa khalaqnaakum cabatan waanakum ilayna laa turjacuun fatacaala allahu lmaliku lxaq rabbi waxaas waa ka hufan yahay waana kan sareeya waxaa kaloo alla subxaanahu watacaala u yihi maa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin maa khalaqnaahumaa ilaa bilxaqi ma aanan abuurin dhulka iyo cirka ilaa waxaanu u abuurnay xaq ayaan ku samaynay xaqaasina waa maxay waa in alla la caabudo wixii ciba ka soo harana aan la caabudin dalika biana allaha huwa alxaqu wa maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil wa ana allaha huwa alcaliyu lkabiir aayado fara badanna macnahaas kale ayaa alla subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay masaladan marka waxa uu yidhi alusi wahadihi mas'alat طawiilat الdayli masaladana masale faraqeedu uu dheeryahay qad kahura fiiha alkhisaamu bayna firaqi اlmuslimiin doodeeduna ay badatay muslimiinta kooxaheeda dhexdooda walxaqu maa kaana calayhi salafu min ihbaati اlxikmati waالtacliil xaquna waxaa weeyaan waxa salafku ay ku taagnaayeen oo ah in la sugo xikmad iyo tacliil maxaa asmaada alle alxakiim ayaa kamida marka duu xikmatin weeyaan marka allah subxaanaه wa tacaala wqad anba alkalaama calayha alxaafidu bnu lqayim fii kitaabihi waqad anba alkalaama calayha alxaafidu bnu lqayim fii kitaabihi shifaa lcaliil fii masaa'il alqada'i walqadari walxikmati waltacliil kitaabka ayuu aada ugu xeel dheeraaday wacaqada baaban mufasalan fi duruqi ihbaati xikmati rabbi baab u gaar ah oo faahfaahsan ayuuna guntay ee u guntay xikmada rabbi duruqda lagu sugi karo fii khalqihi iyo amrihi xikmada khalqiga allana waa ku jirtaa amarka allana waa ku jirtaa iyo shareecadiisa wa ihbaati alghaayaati almatlubati walcawaaqib alxamiidati alatii facala wa amara liajliha iyo in la sugo yoolka cawaaqibta yani wanaagsan cawaaqibta wanaagsani alatii facala wa amara alla uu wax u sameeyey ee wax u amray darteed wamin jumlati maa qaala fii hada albaab marka baabkan waxyaabaha uu ku yiri waxaa ka mid a ah anahu subxaanahu watacaala ankara calaa man zacma anahu lam yakhluq ilkhalqa ligaayatin walaa bixikmatin alla wuxuu inkiray ciddii ku andacootay inuusan alla makhluuqa abuurin gaayo ula jeeda yacnii xikmad inuunan u abuurin ka qowlihi afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabasa wa qowlihi ayaxsabu linsaanu an yutraka suda wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin <coughs> maa khalaqnaahuma ilaa bilxaqi walxaqu huwa alxikamu walghaayaat lmaxmuuda xaqu waxaa weya waa xikmada iyo gaayaadka la mahadiyo ee allatii liajliha khalaqa dalika kulahu ee alla u abuuray waxaasoo dhan waxaa la mahadinaa tawxiidkii baa dadkii dabcan markaa loo abuuray minhaa waxaa kamid a duruqdaas an yucrafa in la garto an yucrafa allahu biasmaa'ihi wa sifaatihi wa afcaalihi wa aayaatihi alla dadka u abuura waxaa kamid a xikmada in la garto magacyada alle alle in la garto magacyadiisa lagu garto tilmaamihiisa lagu garto ficiladiisa lagu garto aayaadkiisa kooniga iyo yani qur-aaniyo iyo kuwa la akriyaba lagu garto waxaa ka mid a sidoo kale an yuxaba in alla la jeclaado wayucbada wayushkara wayudkara wayudaac saasaa alla uu yacnii khalqiga uu u sameeyey waxaa ka mid a sidoo kale wa minha an ya'mura wayanhaa wayusharica sharaa'ica wuxuu alla dadka u abuuray inuu wax amro oo uu sharaacina uu dejiyo dadkana wax ka reebo waxaa ka a minha an yudabir alamra wayubrim alqadaa qadihi inuu fulo wixii alla uu qadaray ee qadihi inuu fulo haddaan wax la abuurin qadihi mma fulayo wayatasarafa fi lmamlakati bianwaaci tasarufaat waminha waxaa kamida an yuhiiba wayucaaqiba xikamka alla waxaa kamid a dadku abuuray in eh, sharaaicdan usoo dejiyo dadka in la abaal mariyo la ciqaabo say u kala mudan yihiin waminha an yuclima khalqahu anahu laa ilaaha gayruhu walaa raba siwaahu iyo in uu dadka ogeysiiyo rabbi kale macbuud xaq lagu caabuda inaanu jirin rabbi alla aan ahayn inuunan jirin inuu dadka ogeysiiyo iyo marka iyo waminha waminha waminha waxyaaba fara badan buu markaa kasii hadlay oo kitaabka yani aad ugu laaban kartood ka heli kartid marka wuxuuna kitaabkiisa kale zaad ulmacaadka alimaam ibn lqayim uu ku sheegay in ay tahay in xikmada alloo la inkiraa oo alla subxaanahu watacaala waxa uu sameeyo xikmad uma sameeyo waxa uu amro xikmad uma amro wuxuu reebo xikmad uma reebo wuxuu abuuro xikmad uma abuuro in la yidhaahdo waxa uu sheegay inay tahay dhanniga jaahiliga inayba tahay oo wuxuu ku keenay meesha khaswat uxud markuu ka hadlay fawaa'ida idda ay lahayd markuu ka hadlayay qowluhu tacaala ayuu soo qaatay yadunuuna billahi hayra alxaqi dhanna aljaahiliya yadunuuna billahi hayra alxaqi dhanna aljaahiliya meeshaas daniga jaahiliga waxaa kamid a in alla xikmad lagalaga laga baabi'iyo oo laga inkira xikmadda alla subxaana wa tacaala ashaaciradana marka dabcan iyo qolooyinka kale jahmiyada iyo muctasilada iyo dhammaantood afcaasha alleh inaan la cilaynin oo aan xikmad loo yeelin bay qabaan ayb qofkii rabana waxaa weeyaan kutubtooda ka fiirin karaa oo waxay leeyihin iraade iyo mashiica maxdi a ah unbuu alla wax ku sameeyaa sidaa darteed markaas waxay yidhahdeen ibnulqayim waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ahaaba ahay alusi waxyaabaha uu tilmaamay wuxuu yihi wayajuusu cindahum dadka alle xika xikmada ka dafira waxay agtooda waxaa banaan an yucadiba inuu cadaabo man lam yacsihi darfata caynin qofaan weligiis alla caasinin ilbiriqsina waa cadaabaa bay leeyihin bal afnaa cumrahu fii daacatihi wa shukrihi ee u bal cumrigiisaba ku baabi'iyey daaca iyo shukri wayusiiba waxaa dhici karta ile inuu hawaabiyo man casaahu qof alla caasiye bal afnaa cumrahu fi lkufri bihi fii daacati washirki waadulmi walfujuuri qof rabbi ku kufriye shirki iyo dulmi iyo fujuur ku jiray inuu alla abaaliyo oo abaal mariyo ayaa dhici kartay leeyihin falaa sabiila ilaa an yucrafa khilaafu dalika minhu ilaa bikhabari rasuuli wailaa fahuwa jaa-izun calayhi ilaahay unbaa doonay inuu cadliga ninka fiicanna ou hawaabiyo ninka kalena ou naaro maahane bimujarad iliraaday ku timid maana wax xikmada oo ku jirtaa ma laha nacam marka haddii alle kan ou janneeyana xikmad aynan ku jirin kan ou naarana xikmad aysan ku jirin haddi marka waxay leeyiin waa cagsigana waa samaynaya alla subxaana wa tacaala marka waxau yihi wahada min aqbaxi الظani waaswa'ihi birabbi subxaanahu watanziihuhu canhu katanziihihi can الظulmi wاljawr bal hada huwa caynu ظulmi aladi yatacaala allahu canhu wاlcajab اlcujaab waxaa la yaab kale waxaa weya ana kaiira min arbaabi hada lmadhab dadka madhabkan qabo yunazihuunahu cama wasafa bihi nafsahu min sifaati alkamaali wa nucuuti iljalaal waxay alle ka nasahaan wixii isaga isku tilmaamay ee culuwigii iyo yaddii iyo ay ka mid tahay ayay alla ka nasahayaan oo ay ka ay ka dafirayaan wayazcumuuna waxayna ku andacoonayaan ana ihbaatahaa tajsiimun wa tashbiihun inay tahay in alla wixii isaga uu sheegtay in loo sugaa inay tashbiih tahay walaa yunazihuunahu can hada dulmi dulmigaana ka nasihi maayaan oo nin weligiis gaalnimo cumrigiisa ku dhamaysa hadduu doona allah waa iska jannayna waxaasay yacni gelinayaan qalbigooda iyo dihnigooda waljawri oo ilaahay xikmad wax uma amrin xikmad wax uma reebin xikmad wax uma abuurin saasay leeyihin nacam oo waxaa dhici karta shayga qabiixa oo dulmiga inuu ilaahay sharci ka dhigo waxaa dhici karta shaygii uu cadliga ahaan inuu dadka ka xarimo maxaa yele haddaad xikmadii diiddo saasaa imaanaysa mogta waana siday waana dhahaanba sidaa nacam soo ma garan maxaa yeele hadday dulmigu mafsado inuu yahay aan aragno cadliguna ou maslaxo yahay say ku dhici kartaa ilaahay marka mafsadada iyo maslaxada waxay ka ratibmaysaa ka dhalanaysaa in ilaahay afcaashiisa iyo khalqigiisa iyo amarkiisa iyo nahyigiisa in horta xikmad loo yeelo markaasaa mafsade maslaxa imaanay waxaa la dhahayaa marka ilaahay shaygaabuu amray maslaxada ku jirta darteed ilaahay kanbuu reebay mafsadada ku jirta darteed lakiin haddaad adigu ogoleyn taas de waxaa weeyaan zinadii iyo salaadii isku mid ay kuu noqonayaan walciyaadu billaahi marka waxyaabaha layaab kale taa weeyaan buu yidhi halkaas saas marka ayb marka waxa uu yihi eh, athaniyat wlhamsuun almas'alatu athaniyatu walhamsuun alqadxu ceebeyn la ceebeeya yani fii xikmat illahi alla xikmadiisa tacaala sareeye athaalithatu masalada eh, almas'alatu athaalithatu walhamsuun mas'alada konton iyo saddexaad icmaalu lxiyali aldaahirati walbatinati fi dafci maa jaءat bihi rusul icmaalu lxiyali xeelado samayntood aldaahirati muuqdo waalbaatinati iyo kuwa qarsoonba maxay xeeladaha u sameynayaan fii daf oo ay u yeelayaan fii dafci maa shay riixitaankiisa jaa-at bihi rusul ay la timid wixii rususha ay la timid oo la diido oo la riixo si taa loo riixo darteed inay xeelado fara badan iyo shirqoollo inay sameeyaan min acmaali jaahiliya ka mid tahay ka qowlihi tacaalaa wamakaruu way shirqooleen ambiyadii allay shirqooleen xaqii bay shirqooleen wabakar allaahu allana waa shirqoole iyaga ayb sifada marka makriga allah subxaana watacaala ism loogama dhigo oo maakir allah asmaadiisa kamid ma aha sifadaana ilaahay laguma sifeeyo ilaa iyada oo muqayad ah mooyaane oo sifaadka allah subxaana watacala asmaada waxaa kamid a kuwo ilaa in yacni iyagoo muqayada mooyaane aan si kale loo sheegi karin alla loogu sifey karin oo marka la qaydo ayay waayayay waxay noqonaysaa sifatu kamaal haddaan la qaydinna sifatu kamaal ma noqonayso haddii la yidhaha iyadoon waxba lagu qaydin ilaahay waa eh, shirqoolow sameeya de waxay waa nuqsaan waay taas ilahay waa ka nasahan yahay laakiin haddii la yidhaahdo rabbi waxa uu shirqoolaa kuwa xaqa shirqoolo de waa mujaazaad markaas waa abaalin waay waa abaalmarin abaalmarintuna de cadli waay dulmi ma aha sifaadka marka waxay kamid tahay laa yuusafu biha allahu tabaaraka watacala aan alla lagu sifaynin ilaa inay muqayad tahay mooyaane asmaacdana saasoo kale kuwa waxaa kamid mid ah aan alla lagu tilmaamin ilaa cagsigiisa in la sheega mooyaane waxaa kamid a ah almucizu lmudilu alqaabidu lbaasit haddaad ilaahay alqaabid keliya ku magacaawdo midka yacni dadka risqiga ka ciriiriyo ka haysto haddaad saa keliya ku tilmaanto de waxay noqonaysa ma aha ammaan waxay ammaan laakiin noqonaysa alqaabidu lbaasit markaa israaciso almuciz lmudilu alloo mid cizeeyo oo wax duleeye haddana labadaa marka yani waxaa weyaan qudro ayay yani kamaal ayay ku ayay keenayaan ay ku tusayaan wamakaruu wamakara allahu waqawluhu tacaala waqawlihi naam waqowlihi tacaala waka qowlihi tacaala waqaalat daa'ifatun kooxi waxa ay tiri min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mida aaminuu rumeeya biladii kii unzila la dejiyey cala aladiina kuwii korkooda lagu soo dejiyey aamanuu rumeeyey wajha nahaari muuminiinta wuxuu lagu soo dejiyey rumeeya wajha nahaari maalinta gelinkeeda hore wakfuruu ku gaalooba aakhirahu maalinta gelinkeeda dambe ku gaalooba oo yacni markaa hala imaaninina saasay dheheen ayb waayahay ayb marka eh, eh, xiyalka iyo makriga xaqa la shirqoolo wuxuu u ahaa dhaqan fara badan buu u ahaa nimankii la dhihi jiray nimankan jaahiliyada in loogaga daydana marka waa la reebay taa iyadan marka dad badan marka waxaa weeyaan halkan marka waa ku shabaheen oo xiyal iyo makri fara badan waa kay ambiyada ilaahi subxaanahu watacaala markii nabiyullaahi saalix alla uu soo diray waa tii ay yidhaahdeen qaatay shir qoolen qaaluu taqaasamuu billahi lanubayitanahu uma lanaquulana liwaliyihi maa shahidna mahlika ahlihi atay yidhaahdeen sagaalkii nin wakana fi lmadiinati tiscatu rahtin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun qaluu taqaasamuu billahi lanubayitanahu waahlah uma lanaquulana liwaliyihi ma shahidna mahlika ahlihi wainaa lasaadiquun marka wahuwa lmakru lkubaar waa makrigii weynaa waay nabiy nuucna ay ku dhigeen wamakaruu makran kubaara alla subxaanahu watacaala uu yiri ayb marka alusi meeshaa markuu macnaynaya waxau yihi wahaakada facala akhlaafu haulaai min maradati اddiini wa atbaaci اlhawaa wa cabadati اddunya saasoo kale yeelaan buu yidhi dadkii kuwan ka dambeeyey ee dadka diinta ku madax adag ah hawadooda raaco adduunyadoodana markaa caabudo adduunyada caabudo yafcaluuna maca ducaati alxaqi dadka xaqa wado ee dadka ugu yeeraa xaqa waxay ku sameeyaan kamaa facala qowmu nuux say yeeleen macahu nabi nuux ay yeeleen qad tashaabahat quluubuhum quluubtoodiibaa isshabahday nas'aluhu tacaala an yuciida rijaala alxaqi min keydi mithli haaulaai alfajara ilaahay waxaan weydiinay waxaan weydiisanaynaa buu yidhi inuu magangeliyo dadka xaqa u taagan uu ka magangeliyo hagarta iyo shirqoollada ay maleegayaan kuwa faajiriinta ah wayasuunahum min makrihimna u ka dheere uu ka ilaaliyo nacam oo waxa uu yihi waqad jarabtuhum fara-aytu khabaaia khaba'itha bilmuhaymini nastajiiru waan jaribay buu yidhi waxaan ka arkay waxyaabo aada iyo aada u xunxun baan ka arko fool xun oon allihii muhayminka ahaa aan ka magangelayno marka meeshaan marka nimankan masaa-il jaahiliya marka waxaa kamid a icmaalu lxiyali aldaahirati walbaatina kuwana waa iska muuqdaan kuwana waa qarsoon yihin ee nabiga caleyhi salaatu wasalaamna waa kay dibindaabyadaasoo kale ay ku sameeyeen masjidkii masjid diraar nabigii maqan magaaladii ka maqan intay yahuuddii iyo munaafiqiintii masjid isla dhiseen ulajeedkana oo ahaa inay nabiga caleyhi salaatu wasalaam masaajidkiisa mu'miniinta ku tukanayso inay kala gooyaan oo tafaruq muslimiinta ay ku keenaan oo nabigana ay ku yiraahdeen kaale masaajid baan furneen noogu tuko oo waxay arkayaan dadka muslimiinta markay arkaan nebiga masjidkaa ku tukaday de waa ku tukanayaan iyaguna intaa ulajeedadaas makri weeyaan waxa ay lahaayeen marka alla subxaana watacaala waa kii nabiga ka reebay waladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran watafriiqan bayna almu'miniina wairsaadan liman xaaraba allaha warasuulah waa ka alla subxaana watacaala uu kasoo dejiyey uu yidhi laa taqum fiihi abadan lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalun yuxibuuna an yataطaharuu wallahu yuxibu lmutahiriin nimanka marka masjid inay dhisaan oo ay yani marka waxaad garanaya marka waxaa weeyaan waxyaabo fara badan oo diini ah bay sameynayaan nimankan gaalada iyo munaafiqiinta ashyaa diinta ku wanaagsan bay daahirka diinta ku wanaagsan bay sameynayaan si ay u kala gooyaan muslimiinta soo ma garanin waxaa kamid a ah sidoo kale aayadda musanifka uu tilmaamay ee ah waqaalat daa'ifatu min ahli lkitaabi aaminuu biladii unzila cala aladiina aamanuu wajha nahaari wakfuruu aakhirahu lacalahum yarjicuun oo waxaa weeyaan waana masaladan gadaalna wuu ka keeni doonaa oo inay ismuujiyaan inay xaqi soo galeen si ay markaa hadhow intay uga baxaan dad ay is yiraahdaan war waxaan nimankan hadda soo islaamay maxay diinta uga cararayeen mid soo geli rabayna oo inuu soo gala rabayna si aanu usoo gelin oo uu isu war kan diinkan dadkiisa iyagiiba iyagiibaaba ka baxaya kii ku jirayna soo u shakiyo aa midda marka ay isticmaali jireen nacam ayb sababu marka taa iyada waa lahayd nacam ayb oo sababu nusuulna marka taa iyada laftirkeeda way lahayd nacam marka waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha marka waxay ka mid tahay masaa'il jaahiliyaha oo iyagu marka nimankan ay marka ku jiri jireen marka taasaa marka waxay keenaysaa in muminiintii marka waxaa laga rabaa haddii de god inaan laba mar laga qaniinin oo ay ka fiirsadaan oo ay iska ilaaliyaan makriga noocaas oo kale ay iska ilaaliyaan ayb marka <clears throat> wa qaala daa'ifatun kooxi waxaay tiri oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mid a ah, aaminuu rumeeya biladii kii unzila cala aladiina aamanuu mu'miniinta lagu soo dejiyey wajha nahaari maalinta gelinkeeda hore hadhowna ka baxa gelinka dambena wakfuruu ku kufriya aakhirahu maalinta gelinkeeda dambe si dad uun ay markaa wax ama dad markaas soo islaami rababa ay u laabtaan oyna uba soo islaamin oo iskaga tagaan marka makrigu waa fara badan yahay shaydaan baana kaalmeeya oo waa og qisadii ninkii eh, shaydaanku waatuu isku soo shabahay nin reer najdi ah waatuu inta isku soo shabahay daarunadwo markay ku shiraayeen nebiga si ay u shirqoolaan waa kii marka shaydaanka ra'yigii eh, abujahal waafaqay ayb marka de meelo badan meelo fara badan oo muslimiinta ama islaamka laga shirqoolo waxaan shaki ku jirin oon ognahay waxaan shaki ku jirin oo yacni caqiiq ah sida uu shaydaanku u xaadiri jiray meelihii daarunadwo iyo kale aqalo fara badan oo islaamka laga shirqoolana inuu shaydaanka dhex fadhiyo ee uu markaa tala ka bixiyo isagoo boqolaal nooc iska soo dhigaya laakiin waxaasoo makri ah iyo kaydkaas maxaa ka adagna alla ka cabsi iyo sabar baa looga bixi karaa nacam sabari alla ka in tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a kaydka gaalada sidaa u weyn qofkii alla ka cabsado oo sabro waxa weeyaan waxba ka dhibi maayo oo laa yaduruhum kayduhum shay-a kaydkooda waxba ka dhibi maayo marka si muslimiinta un loo kala googooyo wax walbaa waa samaynayaa nimankan iyaga athaalithatu walkhamsuuna masalada kontan iyo saddexaad icmaalu lxiyali daahirati waalbatinati xeeladaha muuqdo iyo kuwa qarsoonba samayntooda fii dafci maa shay diidistiis iyo yani baab riixidiisa ay ku ay u yeelaan jaa-at bihi rusulu rususha ay la timid ka qowlihi tacaala wamakaruu wamakara allah wa qowlihi tacaala waqaala طaa'ifatu min ahli اlkitaabi aaminuu biladii unzila cala aladiina aamanuu wajha nahaari wakfuruu aakhirahu lacalahum yarjicuun araabicatu walhamsuun masalada konton iyo afaraad aliqraaru bilxaqi xaqi inay qiraan maxay xaqa u qirayaan liyatawasaluu bihi inay ku gaaraan ilaa dafcihi xaqa diidistiisa si ay u gaaraan kamaa facaluu fi laayati kamaa qaala siduu alla u yiri fi laayati aayadda aayadii hadda inay gaaladii waxaa dhici karta marka qaar xaqa ay qiraan maxay u qirayaan marka inay dad kusoo dabaan bay rabaan matalan soo ma garan oo waxaa weeyaan waxay leeyihiin waa islaamayaan adoo kusoo dhexgelaya walidaalika yacni qofka mu'minka inuu feejigan yahaa la rabaa waxaa dhici karta inuu soo islaamo gaalkii ee uu markaa daahirka islaamnimo uu muujiyo qalbigana gaalnimadiisa ku haysto ee uu adiga kusoo dhexgalo sow sir kaaga qaado oo uu kaaga uu adiga kuu fahmo madaakhishaada iyo meesha aada yacni aadaysa iyo waxa aada tahay si uu u garto oo amase uu dadkiiba hoos hoos kaaga sii kaxaystaba dadkiiba uu hoos hoos kaaga sii kaxaysto adugu ama jaasuusnimaha usoo islaamo hau muujisto islaamnimada ama jaasuusnimo yaynan ahaanin oo yacni masale kale ha ku xirnaato si diinta uu yacni u hagardaameeyo muslimiinta uu u yareeyo marka inuu usoo islaamo marka uu dad diintii soo geli lahaa iyo kuwa yacni markaa ku jira inuu hadhow intuu ka baxo uu yidhaahdo war kuwan anaa aqaana waxa waxaabay sameeyaan dadkuna ay isleeyihiin war waa macquulo ninkan waa ku dhex jiri jiray nimankan ay is yidhaahdaan dad badan oo noocaas yeelo ayaa jiro marka taas marka in aada iyo aada layskaga iskaga mar walba alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum digtoonidiina qaba ayuu yidhi digtoonida marka waxay noqon kartaa marka horeba inaad digtoon tahay waxay noqon kartaa gaalada inaadan fursado siinin acdaadaada inaadan fursad siinin oo marka adiga ay kugu ay kugu dhammayn karaan fursadahoo dhan in marka lagaa xirxiro taasaa marka fiqiga ama siyaasa siyaasada shareecada ka mid a laakiin qof kasta maaha iyada laftirkeedana dad waxaa jira daahiran wa baatinanba oo islaamayo gaaladii ka mid a haddii la yidhaha nin kastoo islaam annaga daahirkiisa horta ayaan leenahay laakiin waa in lays ilaaliyaa macnuhuna markaa haddii laga dhigo qof kastoo gaaloo soo islaamaa wuxuu usoo islaamay yacni sidaan inuu xaqa baabi'iyo haddii la yidhaahdo iyadana dad badan ayaa laga gardarnaanayaa xaq usoo islaamay dadka muslimiintana dabcan marka dee qofkaan nifaaq lagu ogaanin iyo oan nifaaq lagu aqoonin de xaqii markuu qiro maaha in la yidhaha isagana yacni xaqa wuxuu u qirayaa inuu xaqa dafciyo baabi'iyo taa iyada waxaa weeyaan owhaamtaas iyo dhannigaas ina bacda danni ismun weeyaan umuurahana marka waxay ku xiran yihiin qaraa-in iyo ayay ku ayay la soconayaan ayb aliqraaru bilxaqi xaqa oo la qiro liyatawasaluu bihi si ay ugu gaaraan ilaa dafcihi kama qaala fi laaya <clears throat> alkhaamisatu walkhamsuun masalada konton iyo shanaad masalada konton iyo shanaad nacam altacasubu lilmadhabi madhab loo tacasubo ka qowlihi tacaala siduu alla u yidhi qowlka alloo kale walaa tu'minuu ha rumayninina ilaa liman axad mooyaane cid kale ha u rumayninina tabica diinakum diinkiina raacay halkana marka waxaa weeyaan min masaa'il aljaahiliya waxaa ka mida madhabkoo loo tacasubo ayaa ka mida oo madhab loo tacasubo ayaa ka mida qofka inuu madhabtiisa iyo wixiisa u tacasubo oo markaa waa sida yahuuddu ay ahaayeen oo ay dhihi jireen walaa tu'minuu ha u rumaynina ilaa liman axad mooyaane tabica diinakum diinkiina raacay marka qofka aan diinkaaga raacin maxaad yeelaysaa fogey walahooda iyo barahooda marka dadku marka waa dee yahuuddu madhabka baailka a iyagu wateen tacasubka laakiin waa laga dhaxlay oo dad badan ba islaamkii u nisba sheeganay ama muslimiin ah yaa ka dhaxlay arrintaa iyada oo qof aan iyaga raacsanayn madhabkooda agtooda waxaa weeyaan waa ka waa waa waa ka fogi waa la fogeynayaa ilaa qaarkood ay yidhaahdeen tacasubka marka madhabigana aada iyo aada booba u foolxun yahay oo a'imadii intay la kala jirsadaan qaarkood ay axaadiis baana nebiga ka alifeen sala allahu alayh waali wasalam oo ay yidhaahdaan ummaddeeda waxaa kasoo bixi doona nin fiqhigii iyo diinkii iyo dadka kala gaarsiinayo sidaas iyo sidaa oo siraaju ummatii abuu xaniifa la yidhaahdo waxaa ummaddeeda sidoo kale kasoo bixi doona nin adaru calaa ummatii min ibliis nin ummaddeeda ibliis uga dhib badan yuqaalu lahu maxamed bnu idriis la yihaha shaafici bay ujeedaan waxaa dhan tacasub baa ugeynaya mid kale isaguna waxa uu yihi marka aniga waxa uu yihi haddaad rabtaan eh, waxa uu yidhi ana ana shaaficiyun maa xayitu wain amut fawasiyatii linnaasi an yatashafacuu anu inta aan noolahay shaafici un baan ahaanayaa buu yihi oo xagga xag u dhaafi maayo haddaan dhintana dadka waxaan u dardaarmayaa inay shaaficiyiin ay noqdaan wixii marka a'imadii ayagu isku isjeclaa oo diinka kala qaatay oo wax kala faa-iideystay ayaa atbaacdoodiibaa isku dirmaysa marka <clears throat> aadaana marka tacasubka noocaas oo kale u xun yahay qofku madhab waa baran karaa laakiin maaha inuu tacasub ka dhigto xaqa aniga annaga keliyun ugu kooban yahay ma wixii annaga naga baxsanna waa fogeyneynaa xanafiyada sidoo kale waxaa iyana laga sheegaa qaarkood inay yidhaahdeen ninku shaaficiga ah nin shaafici haween xanafiyada ma guursan karo xanafigaas waa guursan karaa haween shaaficiyada bimansilati ahli lkitaab qaar ay yihaahdeen nabiga eh, markuu nabi ciise soo noqdo uu yimaado waxa uu ku xukumi doonaa madhabka xanaf madhabkeebuu ku xukuma madhabka xanafiyada <clears throat> tacasubkaas ilaa dadka wuxuu gaarsiiyey jabaan niman kusoo islaamay ayaa marka laysku qabsaday shaaficiyiin bay noqonayeen iyo maya waxay noqonayaan xanafiyiin waana niman hadda islaami rabo iyo waxaa laysku qabsanaya shaafici miy may noqonaan mase xanafiyiin maxamed suldaan almacsuum alkhujandi oo culammadii maka ka mid ahaa ayaa markaa arrintaa lasoo weydiiyey kitaab yar uu ka alifay la yidhaahdo hal ilmuslimu mulzamun biitibaaci madhabin mucayan qofka muslimka waajib ma ku taharto inuu hal madhab uun raaco caamiba ha ahaade nacam mase culammada markaa un uu arki karo uu diinkooda ku kalsoon yaha buu diinkiisa weydiinaya haddaan taqliidkii daruur ahaan markuu ku bannaan yahay taas marka kitaabka yarkaa risaalada yarkaa buu qoray calaa kullin marka tacasubka madhabiga waa batay tacasubka kale firaq firaqdana aada iyo aad buu u batay haddana waxaa kusoo kordhay caalamulislaami tacasubka jamaacaadka oo jamaaco walbaa fikirkeeda inay saa-id ou noqdo saramaro oo dadka yacni u ka ku xoog bato ayay rabtaa ta kalena waxay u taqaanaa wax aan dadba aan ahaynba nacam oo aan jirin bayba u taqaanaa ayb marka eh, tacasubka noocaas oo kalea waa aada iyo aada u madmuum u yahay waana xun yahay xaqa unbaa loo tacasubaa baa waxa kale qofna ma jira yacni la dhahayo hebel ninka la yidhaha anigu waa u tacasubaa mar walba waa gar leh mar walba waa gar leeyahay haddaad tidhaahd maba gafo waxay noqonaysaa min masaa'il aljaahiliya <clears throat> warha ka weliba tacasubkan hadda kaas wuxuu ahaa tacasub fiqi iyo ku salaysan tacasubka jamaacaadka ee hadda jira waa tacasub fikri ku salaysan xataa waxaa la geliyey meelo yacni aan kii kale xataa aanu gelina isaga la geliyey midkan aad iyo aada u foolxun oo qofka yacni wax kasta oo shaksiga u yahay waxaa lagu qiimeynaa jamaacaduu ka tirsan yahay nacam markaasaa waxaa dhacaysaa hal shay ayaa ninka adiga saaxiibka kula ah ee kula kooxda ahna aadan ku eedeynayno bal aa ku ammaanaysaa isla shaygiina nin kale ayaad ku caynaysaa maxaa sababtu waa maxay miisaankiia wuxuu noqday hebel jamaacadee waayo ee miisaanku xaqa ma aha ilaahay laga cabsado marka miisaanka xaqa ha noqdo waxa wax lagu miisaamay dhalinyarada marka lagu tarbiyeeyo waxaas ee ku weynaatana maxaad umalaynaysaa marka maxay noqonaysaa ayb ilaa marka la kala garan dadkii markay cilmiga ku dadaali waayeen oo ay xaqii fahmi in xaqa wax lagu dhiso walaha iyo baraha la diiday ama yacni laga weeciyey dhinacaas tarbiyadooda marka maxay noqotay inay kala garan waayaan masaa-ishii waaweynaa iyo masaa-isha aan waaweyneyn masaa-isha yani khilaafkooda muctabarka yahay kuwa aan khilaafkooda aanay muctabarka ahayn markaasaa waxaad moodeysaa annaga wuxuu kuleeyahay ahlu sunnada iyo qoladaas firqadaas waxaa u dhexeeyo masale masalow sheegaya haddaad u fiirsatana masaladaas waa masale shaaficiya axmed kala qabeen oo kale so marka mushkila maaha waxaasoo dhan marka waxaa u sababa nimanka marka ayagu xarakaadka inay calanka uqabtan rabaan calanka ay u qabtaan rabaan mar kastoon anigu xarakaad aan ka hadlayana waxaa weeyaan kuwa ayagu sheegtay iyo kuwa aan sheeganin laakiin quyuudaadkii iyo iyo tilmaamihii ara xarakiyiinta ah leh bal kaba badan kulligood waa ku wada jiraan nacam asaan aan ugaga hadlaynaa atacasubu lilmadhabi madhabka loo tacasubo ka qowlihi tacaala walaa tu'minuu ha rumayninina ilaa liman axad un u rumeeya tabica diinakum diinkiina un raacay axad diinkiina raacay mooyaane axad kale ha u rumayninina asaadisatu walkhamsuun masalada konton iyo lixaad tasmiyatu itibaaci alislaami shirkaha <clears throat> islaamka raacitaankiisa oo shirki lagu magacaabo islaamka raacistiisa oo shirki lagu magacaabo kamaa dakarahu siduu alla sheegay fii qowlihi tacaala ma kana libasharin an yutiyahu allahu alkitaaba walxukma walnubuwa uma yaquula linnaasi kunuu cibaada lii min duuni illah maa kana libasharin uma ahaanin bashar an yutiyahu allahu alla inuu siiyo alkitaaba kitaab alxukma uu siiyo wanubuwata uu siiyo uma yaquula marka uu yidhaahdo linnaasi dadkii kunuu ahaada cibaadan addooma lii aniga ii ahaada min duunilaha la sokadi yacni qof axad inuu alla nebi ka dhigo haddana uu yidhaahdo aniga addoomaha la ii noqdo taasi ma dhacayso oo ma suuroobaysa ayib oo taasi yacni wax suuroobaya ma aha waayahay marka wuxuu leeyahay nacam taasi marka aayadaabu marka u keena aayadda sababu nusuulkeeda ibnu isxaaq sanadkiisa sida uu ku warinaayo siirada ibnu jariir qabarina tafsiirka uu ku wariya ibnu abi xaatim tafsiirkiisa bayhaqina dalaail nubuwa waxay leeyihiin dhammaan suyuudina durulmanhuurka uu ku sheegay ibnulmundirna uu u nisbeeyey weliba tafsiir ibnulmundir xiina ijtamacat alaxbaaru min alyahuudi waannasaara markay kulmeen yahuudda iyo nasaarada axbaartooda culimadooda min ahli najraan cinda rasuuli illah sal l ly slam nasara najraan markay nebiga u yimaadeen wadacahum ilalislaami oo ugu yeeray qaaluu waxay dhaheen aturiidu ya muxamed an nacbudaka kamaa tacbudu nasaara ciisa bna maryam waxaa rabtaa inaan ku caabudno maxamedow sida ay nasaare ciise u caabudoo kale faqaala rajulu min ahli najraan nasraaniyu nin nasraani abaa wuxuu yihi yuqaalu lahu alra la yidhaahdo awadaaka turiidu minaa ya muxamed oo masaasaad naga rabtaa annagana faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi macaad allah ilaahay baan ka magangelayaa an nacbuda hayr allah ilahay heyrkii inaan caabudno ow na'mura bicibaadati hayrihi ama aan amarno ilaahay heyrkii in la caabudo ilaahan ka magangelaynaa buu yidhi allah baan ka magangelaynaa inaan inaan anaga nala in anaga nala caabudo ama aan dadka amarno alla heyrkii in la caabudo wamaa bidalika bacahanii kaana alla ilama soo dirin wamaa bidalika amaranii imana amrin aayadan baa marka soo degtay maa kaana libasharin an yuutiyahu llahu lkitaaba walxukma walnubuwa uma yaquula linnaasi kunuu cibaada lii min duuni illah walakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun aayaddaa baa soo degta marka marka islaamkii inay ku magacaabaan shirki taasi marka waxay kamid tahay waxyaabaha marka iyagu ay masaa-isha jaahiliga ah ay jirtay kamid tahan asaabicatu walhamsuuna masalada konton iyo toddobaad taxriifu lkalimi kelmadiioo la yacnii jumladii oo la bedelo can mawaadicihi booskeeda laga bedelo mawdiceedii alla ugu talagalay in laga bedelo ama macno ahaan ha loo bedelo ama ha loo bedelo <clears throat> ama ha loo bedelo lafdi ahaan labadaba nacam tacriifka marka tan kale aan ku darna athaaminatu walkhamsuuna masalada konton iyo sideedaad layu lalsinati carabka in lagu laabo bilkitaabi kitaabka kitaabka in carabka lagu leexiyo labadan mas'ala marka waxaa weeyaan laba mas'alo ay aada ugu caan baxeen allana uu yidhi waina minhum la fariiqan yalwuuna alsinatahum bilkitaabi litaxsabuuhu min alkitaab kuwa waxaa jira markay kitaabka akrinayaan way leexinayaan kitaabkii way leexinayaan carabkooday ku leexinayaan si loogu maleeyo inuu kitaabka alle ka mid yahay waxay akrinayaan wamaa huwa min alkitaabi kitaabka allana ka mid maaha wayaquuluuna huwa min cindi illah wamaa huwa min cindi illah waxaana alle agtiisay ka ahaadeen bay dhahayaan mana ka aha alle agtiisa wayaquuluuna cala allahi alkadiba wahum yaclamuun dadku marka laba qowl bay ka qabaan taxriifkii yahuudi ay towreed ku samaysay jamci culamada ka mida waxay leeyihiin towreedkii yahuudi u yaalay xilligii nabiga caleyhi salaatu wasalaam taxriifka ay ku sameeyeen wuxuu ahaa taxriif xagga macnaha ah macnahana awalan way taxriifiyeen thaaniyan markay akrinayaan waxa towreed ku qoran waxaan ahayn bay akrin jireen nacam ee qoraalkii isaga yacni qornaa ma aanay yacni bedel badan bedel badan kuma dhicin qola saasay qabtaa iyadu marka waana midda sheikhulislaam ibnu taymiyana uu qabo kitaabkiisa la yidhaha aljawaab saxiix liman badala diin almasiix uu kaga waramay nacam aayaddana marka tafsiirka eh, uu ku dhigay eh, uu ku dhigay ruuxulmacaani alusigi eh, shaarixa kitaabkan awoogiis ruuxulmacaaniga iskale nacam hadda marka haddii sidaa marka la yidhaahdo waxaa weeyaan ummaddan in badan oo kamidana de taxriifkii waa ku dhacday oo dadka weliba laasiyama baatiniyada way ku dhaceen waxaa ku dhacay sidoo kale nimanka mucadilada jahmiyada iyo muctazilada iyo ashaacirada way ku dhaceen wahaakadaa mushabihada iyana waa ku dhaceen dadkii yani alla wax aanu isku sheegin ku sheegi jiray oo aanu wax isku tilmaamin ku tilmaami jiray <clears throat> raafidada raafidadii hore ahaa sidoo kale waxaa ku dhacay iyagana yani khawaarijtii laftirkooda waa ku dhaceen maxaa bay maxmal aanay lahayn bay ku xambaari jireen waxyaabahaas oo dhan marka waxay keenayaan marka waxyaabihii loogaga dayday weyaan bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin kutubtii laftirkooday qoreen yahuudi kutubtooda waxay ku qortay towreedkii madiine yaalla xilliga rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam wax badan bay waxaan ay sheegayaan ay akrinayaan waa ku qori jireen nacam taar iyaduna baciid ma aha fawaylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydihim uma yaquluuna hada min cind illah liyashtaruu bihi hamanan qaliila waxaa kaloo iyadana qolada hore ay leeyihiin inaan wax badan laga bedelin marka waxaa kutusayay leeyihiin nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa kii markay labadii zinaysa zinaysteen ku yidhi keena tawreed maxaad tawreed ku arkaysaan rajmiga markaas wuxuu yidhahdeen maya tawreed waxaan ka helaynaa annaga in wejigana loo madmadoobeeyo qofka zinaysto lana garaaco banaankana lasoo marmarsiiyo markaasaa wuxuu yihi ma baa saankii ku arkaysaan haa keena buu yihi marka marka nebiga keena ma dhaheen haddii marka towreedku kulligiis ay wada badbedeleen wax ku wada qorqoreen soo ma garan taasay marka markay keeneen gacantay saareen taxriifkooda marka wuxuu ahaa waxay akrinayaan wax meesha ugu qoran baa kalaan iyo ama macaanida inay bedelaan calaa kullin taxriifkii macaanida aada iyo aad baa looga qaatay iyo kan kale laftirkiisa oo la yidhaahdo istawa dad baa istowla ku macneeyo iyo midka laftirkiisa ah iyo in aayaadkii ama nusuustii qeybna la sheego qeybna laga tago nacam iyagoo og markaa in yani qeybta ay ka tegayaan markaas iyaga xujo ay ku tahay marka waxa uu yidhi eh, asaabicatu walkhamsuun taxriifu lkalimi jumladii ama yani bedelisteeda can mawaadicihi booskeeda laga bedelo athaaminatu walkhamsuun masalada konton iyo sideedaad layul alsinati carabkoo la laabo oo lagu laabo bilkitaabi kitaabka lagu laabo lagu taxriifiyo ataasicatu walkhamsuun kontan iyo almasalatu <clears throat> ataasicatu walkhamsuun masalada kontan iyo sagaalaad talqiibu ahli lhudaa eh, nacam talqiibu ahli lhudaa dadka yacnii ahlu hanuunka eh, hanuunka u saaxiibka in lagu naaneyso bisabaati ama bisaabiati bisaabiati saabi-a in lagu sheego oo layidhaha waa leexdeen oo dadkan waa saabi waa saabi-in walxashwiyati xashwiye in lagu sheego xashwi masaa-il jaahiliya waxaa kamid a ah dadka ahlu hanuunka in markaa yacni dadka ahlu hanuunka in lagu sheego dadka ahlu hanuunka in marka magacyo loo yeelo oo waxa ahlu kitaabka jaahiliyada lagu yaqaano atay nabiga caleyhi isalaatu wasalaam u yeeleen dhowr magac majnuun shaacir eh, mucallam qaaluu mucallamun majnuun mar shaacir bay ku sheegeen mar kaahin bay ku sheegeen wahaakada magacyadaas marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam maxaa raacaya marka asaga hal magac unbaa raacayo waa maxay inuu rasuul alle yahay oo min cindi illahi laga soo diray dadka ahlu sunnada ahee isaga raacay ee manhajkiisa qaatayna saasoo kalea magacyo loogu sheegi jiray ayaknayb oo waxaa weeyaan <clears throat> khawaarijtu hawadeeda markay ka waayeysa ahlu sunnada waxay leedahay murji-a murji-adu hawadooda markay ka waayaan ahlu sunnada khawaarij bay ku sheegayaan raafidadu marka ay ka waayaan hawadooda nawaasib bay ku sheegayaan ahlu sunnada nawaasibtu marka ay waayaan hawadooda ay ka waayaan raafido bay ku sheegayaan nacam ayb wahaakada qadariyadu jabriyay ku sheegayaan jabriyadu qadariyay ku sheegayaan <clears throat> intaasoo dhanna marka maxaa raacayo dadka ahlu sunnada inay yihiin ahlu sunnati waaljamaaca inay yihiin yani ahlu lxadiidi waalahar inay yihiin dadka atbaacu salafi saalix saa un um, intaa unbaa um raacaysa nacam wax kala raaci maayo wahaakada yani marka haddaad tawxiidkii iyo ka hadasho wahaabi iyo magacyabaa marka ay sii bixina marka magacyadaanu xad ma leh marba mid unbaa iska wahaa wahaakadaa gaaladii muslimiintii waxay ku sheegayaan mutadarifiin seiflabood <clears throat> mintid ama yani wax lamida <clears throat> ayaa lagu sheegaya iyo asmaa foolxun ayaa loo yeelaa si dadku uga didaan oo ay uga cararaan nacam marka dadkii muslimiinta ah in badanoo cawaamo waxaas iska qaadanayaan nacam waxaas ay muslim gaalada muslimiinta ku sheegayaan iyo iska xambaaranayaan iska qaadanayan <clears throat> ilaa yacni mana oga qaar qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay leeyihiin war gaaladu dad gaara unbay haystaan oo wax noocan dad gaara unbay ku sheegaan dad gaara kuma sheegaan maxaa yeele waxaan ogsoonaha sawirada ay nebiga caleyhi salaatu wasalaam ay ku caynayaan qaarkood nebiga maxay ku sheegeen argagixisay rasuulku ku sheegayaan sala allahu alayh waali wasalam ayb hadday iyagu marka aynan macnahaas qabin oo muslimiinta dhan aynan u aqoonin magacaas maxay u diidi waayeen u joojin waayeen marka tan idan marka waxaa weyaan muslimiintay magacaas u heleen magacaasay ku dhejiyeen marka dad badan oo islaam sheeganayana magaca unbay qof allaale ayagiiba haddana isku tuurtuurayeen dadkii muslimiinta kaas kan buu leeyahay waa saas kaas kan buu ka waa sidaas uu leeyahay waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan waa baabkan wey kulligeed waa jaahiliyo <clears throat> xaggoodayna nooga timid waayahay way jiraan islaamku quluwiga ma ogola tadarufkana ma ogola xadgudubka iyo tadarufka ma ogola yacni waxyaabahan muslim islaamka lagu sheegayana waxaa weeyaan in badan oo kamida ah wax aada u foolxun wa oo caqligu iyo caqliga saliimka ku foolxun marka adigana inaad iska iltizaamta maahan oo tiraahdeed saas baa lagugu sheega waa ahay inaad tiraahdeed oo maxaa dhacay waxaas islaamka laga wadaa inaad tira aad u qirta ma aha nacam ayb oo magacaas yaa la yidhaha islaam baa la yidhaha ana waa ahay marka marka islaamaan ahay joog un keliya nacam islaamka waa magac wanaagsan maxaa tahay ani muslim baan ahay taa haddaad joogtid waxaa weeyaan laakiin magaca foosha xun ee laguu sheegay haddaad tidhaahdid waa ahay maadaama aad ka wadid magaca inuu yahay taa inaa saa isu isugu hogaamisaa ma aha nacam oo saa u iltisaamtaa u laasimsata ma aha talqiibu ahlilhudaa ay u ku naanaysaan ay ku sheegaan nacam bisabaah saabi ama bisaabi bisaabiati ati saabi waxaa waaye dadkii dad hore yani mushrikiin ahaan jiray dad hore yani waxaan ujeedaa ummad hore oo umamkii hore ka mid ahaa yaa saabi-a la dhihi jiray waa ummad ummad qadiim oo madaahib kala duwan lahayd oo ahlulmaqaalaadkuna ay ka hadlaan xashwiyadu iyagu waxaa la yihahdaa marka waa qoom iyagu sheegtay qur-aanka iyo sunnada waxaan macnal wax aan macno lahayn baa ku jiro ayay dhihi jireen cub xashwigu waa cubka waxaan macno lahayn oo layskaga cubay oo aan macno ku fadhinin baa ku jira qolasaa dhihi jirta qaarkood marka waxaa weeyaan walidaalika waxaa la yihi xasanulbasri ayaa waxa uu arkay kuwaas oo markuu arkay qowlkooda inuu saaqid yahay xalqadiisay imaan jireen hortiisay fariisan jireen markaasuu wuxuu yihi rudduu haa-ulaai ilaa xasha alxalqati xalqada darfaheeda iyo gaararkeeda geey kuwaan iga hor dhaqaajiya macnahana loogu bixiyana waa la yidhaahdaa dadka marka eh, eh, dadka marka qaarkood kuwo kalena waxay u isticmaalaan magacan oo xashwiga ay ku sheegaan dadka madhabu salafka raacay ayay ku sheegaan oo waxay yidhaahdaan madhabka ay raaceen baa wuxuu yahay eh, madhab marka aan xashwi ah caamaduna waxay usii fahamtay marka macnahaas inuu yahay maadaama alla ay carshiga ka sarreeya ay dhaheen ilaahay bay subxaana watacaala bay amaakintii bay cub uga dhigeen caamadiiasaad ufahamteen nacam kuwa caama oo juhaala taana waa qalad iyadu nacam maxaa yeele ilahay amaakinta dhan waa ka sarreeya meel wax alla yacni alla subxaana wa tacaala makhluuqiisa waa ka soocan yahay taasaa marka iyadu waxaa ah mid marka eh, in la fahmo u baahan intaas marka waxaa weeyaan khusuumta dadka eh, madhabu salafka raacay waxay ku waxay ku tuuray marka magac magacyadaa kala duwan bay ku tuuraan laakiin magaca keliya oo ka raacaya waxaa weeyaan waa magaca inay yihiin ahlu sunna ibnu ibnu qutaybat addiin oo weri kitaabkiisa ta'wiilu mukhtalif xadiidkana waa ku sheegay waxau yihi ana asxaaba albidaci samaw ahla alxadiidi bilxashwiyati wاlnaabitati wاlmujabirati wاljabriyati wasamawhum alguthaa wahadihi kuluha anbaazun lam yaأti biha khabaru can rasuuli اllahi sala اllahu alayh ali wasalam sidaasoo kale marka u tilmaamay ibnulqayim kitaabkiisa isaguna nuuniyadiisa gabay dheer buu marka xashwiga marka dadkaa wax ku sheegay oo ku tilmaamay gaba yani waxay ku jirtay isagana nuuniyadiisa ayay ku jirtay alimaam abu cuhmaan asaabuuni kitaabkiisa caqiidatu salaf asxaabi alxadiid isaguna aakhirka kitaabkiisa waa ku sheegay waxaasoo marka asmaa magacyo badan baa marka lagu bixinaya haddaad xaqa la timaado adiga marka waxaa lagaa rabaa inaad kitaabka iyo sunnada laasimtood ku dhegto calaa fahmi salafi saalix magac kaleo lagu bixiyaa marka magacyo adiga lagugu caynayo lagugu sheegaa waxba kaa dhibi maayaan marka oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa magacyada noocaas oo kale ah lagu sheegay waxayna ka mid tahay waxyaabaha marka jaahiliyada ayay ka mid tahay nacam ayb marka alusi ugu dambeyntii waxa uu yidhi meeshaan markuu masaladan sharxayo waa acdaau lxaqi fii casrinaa hada wa acdaau اlxaqi fii casrina hada calaa hada lmaslak اljaahiliyi bay ku taagan yihiin acdaau اlxaqi fataraahm yarmuuna kula man tamasaka biاlkitaabi waالsunati bikuli laqabin madmuumin bayna اlmuslimiin laqab kasto ama naanays kasto ee la noco ee muslimiinta agtooda laga ceebeeyo laga noco ayay iyagu markaa waxaa weeyaan ayay ku tuuraan muslimiinta magac kastoo laga noco mushabiha mujasima boqolaal magac bay kuu sameynayaan adiga wahaabiye iyo waxyaaba tiro badan nacam intaana marka dadka inta sheegnay unbaa ka raacayo ayb waxa uu yidhi marka ayb asituun masalada lixdanaad almas'alatu asituun iftiraau lkadibi cala allah allah subxaanahu watacaala oo been lagu abuurto iftiraau lkadibi been abuurad cala allahi alla korkiisa lagu been abuurto xaqana alxaadiyatu wasituun masalada lixdan iyo koowaad altakdiibu bilxaqi xaqa oo la beeniyo labadaa mas'ale marka waxaa weeyaan hal meel buu ku sharxay alusi waxau yihi washawaahidu hadihi lmas'alati min alkitaabi wasunati kahiirun masaladan shawaahiddeeda kitaabkai sunnada way badan yihiin inay alla ku been abuurtaan wahada da'bu lmukhaalifiina lidiin lmubiin diinka cad dadka khilaafsan caadadoodana weeyaan kaalyahuudi waannasaara yadacuuna ana maa hum calayhi huwa alxaq waxay sheeganayaan yahuud iyo nasaara waxay iyagu ku taagan yihiin xaq inay yihiin alla ay kaga been abuuranayaan wa ana allaha amarahum bitamasuki bihi allana inuu amray inay in lagu dhego oo ay qabsadaan wa ana addiina almubiina laysa bixaqin diinkan cadna xaq inuunan ahayn bay dadka u sheegaan ayb marka waa nin ku dhahayo towxiidkiina eh, waa la radinaya aq xaq ma ahan ku dhahayo oo qofkii alla keliya hala barya alla keliya alla keliya dhahayay ayuu ku dhegan yahay isagoo marka alle iyo awliyada dhahayana waa isla toosan yahay markaasuu leeya aayado iyo axaadiid baan u keenaya ilaahay keyrkiisa inuu janno ku geli karo <coughs> kuwaasi marka waa maxay alle iyo rasuul bay ku been abuuranayaan markaa wuxuu yihi wahaakada ahlu lbidaci waاdalaalaat yactaqiduuna bidacahum alxaqa ayay ka aaminsan yihiin yactaqiduuna bidacahum alxaqa waana allaha amarahum biha inuu alla amray ana maa calayhi ahlu lxaqi muftaran laa yusadiquuna bihi wakulun yaddaci wasla lileyla waleyla laa tuqiru lahum bidaka athaaniyatu wasituun masalada lixdan iyo labaad almasalatu athaaniyatu wasituun kownuhum idaa alabuu biuja idaa gulibuu bilxujati fazacuu ila shakwaa lilmuluuk kamaa qaaluu atadaru muusaa wa qowmahu liyufsiduu fi lard masalada lixdan iyo labaad waxa ay tahay kownuhum ahaanshadooda idaa gulibuu haddii laga adkaado bilxujati looga adkaado xujada haddii looga adkaado oo aayadihii iyo axaadiistii iyo looga adkaado ama yani xujajka looga adkaada fasacuu waxay u argagaxayaan fazicuu ila shakwa waxay u argagaxayaan marka fazicuu waxay u argagaxayaan ila shakwaa sheegasho <clears throat> cabasho lilmuluki boqorada ay u cabtaan kamaa qaaluu siday yidhaahdeen atadaru muusaa wa qowmahu fircawnow muuse iyo qowmkiisii miyaad iska daynaysaa liyufsiduu fi lardi dhulka inay fasaadiyaan ma kuwaanaa la dayn karaa wallahi dhulkay fasaadinayaan nacam ayb saasay dhahayaan waa masaladan iyaduna marka masalada lixdan iyo labaad weeyaan nacam ayb taas marka ay boqorada ay u cabanayaan mar walba oo haddii xujo looga adkaado ay u cabanayaan waxaa weeyaan fircawn iyo aalkiisay u cabanayaan waxayna ku diraayaan muuse inuu la dagaalamo muusey ku kicinayaan mubdil kasta marka waa noocaas haddaad u fiirsata naam sheikhulislaam ibnu taymiya raximahu llahu tacaala markuu soo xaqa uu bayaaniyey laba qolaa iskugu tagtay qolo waxay ahaayeen nimankii la dhihi jiray ahlu lxuluuli walitixaad nimanka caqiidat lxuluulka aaminsanaa yani ku radiyey ibnu sabciin iyo ragga noocaas ahaa madaahibtaas aaminsanaa kutubna uu ka alifay uu ku radinaayo nimankaas markuu kutub alifay nimankaa uu ku radinaayo kuwana waxay ahaayeen nimankii ashaacirada ahaa iyo jahmiyada iyo marka waxay sameeyeen marka boqoradii bay aadeen marka labadii koox baa iskaalmaysatay boqorkiibay boqoradii bay aadeen hala xiray dhehe ninkan haddii kale dhulkuu fasaadinaya waa sida markay ambiyada ilaahay timaado xaqa ay bayaanisaba maxaa la dhihi jireen boqoradaa la aadi jiray waatii nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam isaga laftirkiisa eh, waatay nimankii eh, yahuudda ahaa intay baxeen boqoradii marka boqorkii markaa jiray intay u tageen meelahaas ay yidhaahdeen nin halkan waxaa jooga boqortinimadaada halis u ah ee kaalay soo dil daduu kusoo kiciyey marka waa kii ilaahay subxaana wa tacaala kor u qaaday nabi ciise oo shabihiisa qof kale la geliyey sidaa marka wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubiha lahum qof ha loo ekeysiiyey nabi ciise marka iyaga waa dili wahay ayb halkii ku dili waaye soo ma garano marka taa maxay kutusaysaa waxay ku tusaysaa waxaan wax weligeed jiri jiray inuu ahaa nin kastoo xaq la yimaada saasay ahayd sheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximahullah markuu xaqii la yimid dacwadii ay faaftay oo yacnii awlaadiisii iyo dadkii ardadiisii ay dacwadiisii faafiyeen waxaa weeyaan gaaladii iyo yacnii nimankii dowla alcuhmaaniya ahaa ee aan cilmiga lahayn ee acaajimta ahaa ee khuraafada iyo waxaa dhiirigelin jiraa lasoo diray masaray kasoo duuli jireen lama weeranin iyo dhib looma geysanin maxay usoo duulayaan <clears throat> tawxiidka inay damsiyaan ay baabi'iyaan sheekh maxamed ibnu ismaaciil <clears throat> alamiir asancaani saaxibu subuli salaam mimbarka in lagu dilaa loo soo tashtay maalin jumca asoo mimbarka saaro in la dilo maxaa dhacay sunnadii inuu bayaaniyo darteeda ibnulwasiir kadalika isaguna zaydiyadii bay ka baxeen sunnadii bay fahmeen waaba way bayaaniyeen markaasaa dadkoodii hala dili wahaakada meel walba marka waa saas khuraafiyiinta hadda joogto marka meel laysugu yimaado la doode xujajka laysla keeno weligood waxay ku cararaan boqorada iyagu nacam taqaanaa waxa ay madax madaxda iyo boqoradu ay weligood waxaa hoos joogo oo hoos ordo dadkan yacni shirkiga faafiyo khuraafada ku dhex jiro marka xujajka looga adkaadana waxay leeyihiin oo dalkaba aan ku aragnaa inay leeyihiin ilaahu dawlad keen kuwaan baabi-isa nacam xujo maleh marka nacam soo ma garan taa un bay weligood dhahaan maxaa dhacay marka la yidhaha waa dhulkay fasaad keenayaan kan bay yeelayaan saas bay samaynayaan oo waayaha adiga maa fasaadkii waa kanaa cid ku haysata ma lehe xaqi maa dadka u sheegtidna oo aad dadkii qofkan baatilkiisa maa bayaanisa ma yeeli karaan <clears throat> kownuhum ahaanshadooda idaa gulibuu haddii laga adkaado bilxujati looga adkaado weliba xujo fasicuu ila shakwaa u cararaan sheegasho lilmuluki boqorada ay u dacwoodaan ay u cabtaan kamaa qaaluu siday u yidhaahdeen atadaru muusaa wa qowmahu liyufsiduu fi lardi wayadaraka wa aalihatak <clears throat> muuse miyaad daynaysaa iyo qoomkiisa si ay dhulka ardada u fasaadiyaan athaalithatu wasituun marka adugu haddaad eegto dawlad kasta feeri sida haalibka ahee haalibka ahee badan waa noocaas un mar walba baatilka ayay u yani ayay ka hiliyaan <clears throat> walidaalika jahmiyada marka xujada looga adkaaday imaam axmed ibnu xambal iyo ahlu sunnadii ay uga adkaadeen masaladii qur-aanka maxay markii dambe cuskadeen dagaalay cuskadeen inay boqorkii axmed ibn abi du-aad iyo bishir ilmarisi iyo boqoraday hoos ordi jireen axmed ibn abi du-aad wuxuu ahaa ninkii ma'muun dhumiyey buu ahaa <coughs> ninkii maamuun dhumiyey buu ahaa markaasaa marka maamuun uu dadka xiri jirayo ciqaabi jiray oo a'imadii ahlu sunnada marka waxaa weeyaan waxaa lagu bilaabay seef in wax looga qabto marka hadda islaamka laftirkiisa sida lagu hayo waa noocaas nacam <coughs> haddii islaamka iyo diin kale saa laysu barbar dhigo hadda dadku islaamkaay qaadanayaan laakiin lama ogola in islaamka u faafo markii la arkay marka islaamkan haddii layska daayo oo la nabadgeliyo inuu faafayo markay cadaadiisii ay arkeen waxay bilaabeen marka inay meel kasta ugu tagaan oo ay yacni baabi'iyaan dadkiisa si aan meelna islaamkiiba loogaga hadlinba soo ma garanin taas marka waa waxa ay dhinac walba haddaad ka eegto marka tan unbaa kuusoo baxaysa sheekha uu ka hadlay marka ma'muun weliba de madaxdaas ma'muun iyo hadda yani yani waxaa dhici karto ma'muun isagu xoogaa nooca tadayuna un inuu ku jiray nooca tadayunka ku jirana ay keento inuu in marka culummada xaggeeda ka xumaaday oo marka nin xun oo culummo u noqday isyiri kanaa culamo fiican ah soo ma garanin laakiin kuwa hadda joogo laa culamo xunna waxma weydiiyaan walaa culamo fiicanna waxma su-aalaan soo ma garanin dad baa waxay u malaynayaan dadkan markay leeyihiin anagu dariiqa hiblaayaan nahay war dariiqa hib <coughs> dariiqa hiblaaye qofka ah waa la fahmi karaa qofka ah waa la fahmi karaa inaan salaadii aan tukanayno wax uu samaynayo jirin oo marka uu rabo inuu wax sameeyo aan xataa culamo xunba ha ahaatee warkaalaya masaladan iiga jawaaba aan dhehaynin oo isagu inta qorshihiisa iska soo galo oo yacnii wixiisa wato hadhowna marka la yiraha war maxaad waxaan u samaynaysaa ma innaga culimmadaasan ka tirsannahay keliya wuxuu un ogyahay inay culimmadu keliya un wuxuu ogyahay dadka caamadu ay culimmada u taqaano inay yacni ishaystaan unbuu ogyahay marka kuwa uu isleeyahay marka iyagu baailkaagan dhib uma arkaan ayuu leeyay anu aan la jiraa wax uu rabo male xaqiiqatan <clears throat> wax uu rabo male dadkuna ummadda waa kala yaqaanaan ila ayaan been la isu sheegin dadka ummadda way kala garanayaan qofka yacni markau inuu wax sameeyo raba nooca tadayuna uu ku jiro daliil un wax raaraadinayo haba iska luma qofkaase iyo qofka aani aan diinta lahayn ummadda waa kala taqaanaa naam soo ma garan marka dad baa diin qalada u sheegay iyo waxaan inay xaq yihiinaa loo sheegay billaahi calaykum dadka hadda qaarkood annaga yacni aan naqaano oo yacni dhibaatada muslimiinta ku hayo ee haddana islaamka sheeganayo billaahi calaykum mawaaa ma kula tahay inay masale intay dad soo weydiiyeen diin ahaan ugu qanceen waxa ay sameynayaan ma waxa ay sameynayaan diin ahaan may ugu qanacsan yihiin inay diinta ilaahay ka mid tahay ma'muun diin ahaan ugu qanacsanay qur-aanku inuu makhluuq yahay nacam marka ilaahay qulubtooda dadoo yani xiqdi un uu geliyo si kale wax u wadaa iska jira nacam marka masalada waxay tahay kamaa qaaluusay u yidhaahdeen atadaru muusa ma ka tegaysaa iyo qowmo iyo qowmkiisa liyufsiduu fi lardi dhulka si ay u fasaadiyaan inay dhulka fasaadiyaan wabilahi towfiiq sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam